bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkani waa cashirkii boqol tobaniyo labaad ee ka mida min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid اlmursaliin kitaab اlfadaa'il wuxuu kitaab yahay waxyaabihii khayrka badnaa alfadaa'il waa wadartii fadiila waaxidka fadiila la yidhaahdo wadartiisibaa fadaa'il lagu jamciyaa waana dhaqamada iyo ashyaada khayrka badan ee ruuxi laga helo ama ku tilmaanaada khayrkii uu wax dheer yahay baa fadaaisha la yidhaahdaa baabu fadli qiraa'ati alqur'aan qur-aankoo la akhriya fadliga iyo khayrka ku jira ayuu u baab yahay can abi umamata radi allahu tacaala canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam yaquul iqra'uu lqur'aana qur-aanka akhriya u dadaalo oo akhriskiisa badiya fainahu yaأti yowma alqiyaamati qur-aanku maalinka aakhare wuxuu imanaya shafiican isagoo u ergeynaya u shafeeca qaadaya liasxaabihi dadkii akhriyi jiray ee ku dhaqmi jiray rawaahu muslim dadka marka akhriyi jiray ee ku dhaqmi jiray laba qaaboo ugu shafaaco qaadahayaayo hadday asxaabulkabaa'ir yihiin oo dunuub waaweyn ku dhinteenna wuxuu ka ergeynayaa qur-aanku in dunuubtaa loo dhaafo ay janno galaan hadday dad wanaagsan ahaayeenna wuxuu ka ergeynayaa in darajooyin sarsare iyo meelo kora la geeyo oo dadka wan wanaagsan lala simo labaduba inuu iskugu darana waa dhici kartaa oo dunuubtina uu ka shafaaco qaado darajaadka in lagu dallacsiiyana uu ka shafaaco qaado qur-aankaa loo dadaalo weeye nuxurka xadiidku iyo mahadhadiisu wacan nawaas bni samcaan radi allahu tacaala canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam yaquul yu'taa yowma alqiyaamati maalinka aakhare waxaa la keenaya bilqur'aani qur-aankii baa lala iman iyo wa ahli dadkiisii alladii ahalkaasoo kaanuu ahaayeen markay ifka joogeen yacmaluuna bihi kuwa ku dhaqma fi dunya adduunyada dhexdeeda wuxuu xarimay ka dheeraan jiray wuxuu banneeye qaadan jiray wuxuu ka digay ka fogaan jiray wuxuu ummadda ku caraabiye ku dhaqaaqi jiray dadkaas iyo qur-aanka wada socdaal la keenaya taqdumuhu qur-aanka waxaa hogaaminaysa oo horkacaysa suuratulbaqara wa aali cimraan suuratulbaqara iyo aali cimraan baa hogaaminaya qur-aankaas maalinkaa tuxaajaani waxay ka u garamayaan can saaxibihimaa saaxiibkoodii ruuxii qur-aanka akhriyi jiray yay baqariya aali cimraan maadaama qur-aanka hormuudkiisii yihiin yay u doodayaan ilaahu jannagee ilaahu u dhaaf ilaahu ha u qabanin ilaahu ceebtiisa astur wax walboo la sheego malaa'igtu soo dallacaanna abukaatay ka noqonayaan baqariya aali cimraan waa ka doodayaan ruuxaasi marka waa in ahl quraan aad tahay ahl qur-aanna waxaa laga wada ruuxa qur-aanka ku dhaqma rawaahu muslim ayaa xadiidka warshay وcan cثmaan bni cafaan radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam khayrukum midka idinku wanaagsan haddaad muslimiin tihiin man axad wayatacalamu اlqur'aana qur-aanka bartay wacallamhu ummadana baray qur-aanka ninkii barta ummadana bara ninkaasaa idinku wanaagsan haddaad muslimiin tihiin maxaa yeele qur-aanku waa asalkii diineed diinkeenna asaguu ku taagan yahay ummadda ninkii asagu barto ummaddana bara hadee wanaagsan weeye walidaalika saa darteed wuxuu odhan jiray abdaxaaq ibnu musaaxim taabiciga jaliilka ahaa xaqun calaa man tacallama alqur'aana an yakuuna faqiihan waxaa laasim ku ah qur barta inuu noqdo faqiih aalim axkaamtiisa garanay maxaa xalaalo qur-aanku banneeyey qur-aanku muxuu ummadda ka reebay naasikhiisii mansuukhiisii awaamirtiisii waciidkiisii wacdigiisii manaahidii nin qur yaqaan inuu noqdaa la rabo axkamsi garanaya xaqun calaa man tacalama alqur'aana an yakuuna faqiiha watala qowl allahi subxaanah wa tacaala walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaab wa bima kuntum tadrusuun ayadaasu marka daliishaday sidaas weeye saxaabadu waxay ka sheekeeyeen iyo taabiciintoodiiba in qur ay u baran jireen shan shan aayadood riwaayo kalena toban toban aayadood shantaa aayadood ilaa ay bartaan aayad walba waxay ku soo degtay macnahay ka hadlayso xukumkay xambaarsan tahay ummadda waxay farayso waxay ka reebayso wacdiga ay xambaarsan tahay yaboo hayso goodiga ay xambaarsan tahay ayagoo culamo ku ah shanta aayadood oo tafsiirkeedii iyo fiqigeedii iyo axkaamteedii iyo lataa'ifteedii meel saaray mayiyay ka gudbi jireenoo mid kale u gudbi jireen shanta aayadood ilaa ay bartaan wax walbo ku tacalluqo cilmigana ay dhuuxaan ma aysan ka tegi jirinoo cashir cusub ma aysan qaadan jirin marka sidaasaa loo jeedaa tacalum qur'aan lafdiga qur-aanka basma waxa laga hadlaayo lafdiga qur-aanka in la barto waa bidca cinda salaf bidca damboo gadaal ka timid weeye waa in qur lafdigiisa iyo macnihiisa iyo tafsiirkiisa iyo fiqigiisa lawada bartaa la doonaya wa can caaisha radi allahu tacaala canha walidalika siyuuطi kitaabkiisa alamru biاlitibaac wanahyu can اlibtidaac wuxuu ku tiriyey oo culimo ka soo guriy inay bidca tahay qaalad waxay tihi caaisha qaala rasul lah sal lay slam aladii yaqra'u اlqur'an qur'aanka midka akhrinhaya wa huwa maahirun bihi asagoo xariif ku ah isagoo maahir ku ah qur-aankii baad yuu akhrinayaa asagoo aad u garanaya oon meella ku istaagayn oon ku joogsanayn oo dareerinaya fahuwa maahirun bihi wahuwa xaadiqun bihi heer sarako ah oo aad u yaqaanaan loo jeeda ninka isaga ah maca asafarati alkiraami albarara muxuu aakhara ku meel noqonayaa maca asafarati malaa'igtii ergada ahayd ama danjirayaasha ahayd ama safiirada ahayd asafara waa jamcu saafirin ka kataba jamcu kaatibin saafirku iyo safiirkuna waa axadka alle iyo uunkiisa u kala adeega fariinta u kala qaada dhambaalka gudbiya inaguba hadda sufara waan dhahnaa kuwa dalalka matala meelaha kala jooga maca safarati malaa'igtaasi rususha ah ilaahay uunkiisa u kala qaada rasaa'ilkaiyo dhambaallada ayuu la jirahayaa alkiraami qiimaha badnaa ee gobta ahaa albararati ilaahayna adeeca jamcu baarin kiraamna waa jamcu kariimin idan malaa'igta baariga ilaahay adeecda xaggana ilahay agtiisa gobta ee ku qiimo badan ee ilaahay uunkiisa u kala qaada fariimaha dadkaasuu raacaya muxuu u raacay sabab xuu u raacay malaa'ig waxaa lagu yaqaanaa in waxyiga ilaahay iyo ilaahay hadalkiisa iyo fariimaha rabbi ka soo fulaya ee uunka loo soo tabinayo inay malaa'igtu qaato ninkii ilaahay waxyigiisii iyo qur-aankiisii bartay ee xariif ku noqday ee maahir ku noqday ee bad ku noqdayna wuxuu u dhowaaday hawshii malaa'igta inuu shabaho saasaa loo raaciyey malag maxaa lagu yaqaana kalaamka le kalimaadka rabbigay inuu xifdiyo gudbiyo weeleeyo ummaddana u gudbiyo rusushii ambiyada u gudbiyo hawshii ambiye rusul loo gudbanayay malaa'igna ay soo qaadaysay ninkii meel saara malaa'ig buu shabahay malaa'ig buu dhawaaday dhowaaday loo jeeda wاladii midka yaqra'u اlqur'aan qur'aanka akhrinaya wayatatactacu fiihi ku joogjoogsanaya ee carabkiisu uu qabqabanaya tatactacu waxaa weeye in shaygu kugu adag yahay ood kicinayso ood ku istaagayso wahuwa calayhi shaaqun tatatuci bay markaa fasiraysaa qur-aankii buu ka kicinaya waa ku joogsanaya waa ku istaagaya wahuwa calayhi shaaqun asagoo yuu gebi dhacayaa oo isdhibayaa lahu ajraan ninka laba ajir buu leeyahay ajru qiraa'ati iyo iyo ajrigii tatactuca labada ajir buu leeyahay joogjoogsiga iyo rafaadka xaggana uusan daalaynin ee uu dadaalayo ee aayadda intuu kiciyo fiiriyo oo wado wado wado uu jabiyo saxo kadibna haddana soconaya de nin ragow ninka asaga hadduu ninaan dadaalayni yahay markuu laba goor kicin waayo intuu isku laabo iskaga tegi lahaa dadaal dheeraad buu muujiyey asagoo markaa hashkadaynaya oo joogjoogsanaya ayuu haddana sii waday waana dhibaya laba ajir buu leeyahay ajru lqiraa'ati iyo ajru اlijtihaadi maca almashaqa ayuu leeyahy oo tatactuca laga cabiray muttafaqun calayh macnaheedu ma aha ninkan dambaa ajir badan ninka horaa ka ajir badan oo ka khayr badan isagoo ajirkiisa lama meshe waxaa la yidhi ninkan malaa'ig buu raacayba ninkan malaa'ig buu ka olog yahaa la yidhi amaa midkan ayaa isagu laba ajir loo qoraya wacan abi muusa alashcari radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alayh waalih wasalam mahalu lmumini ruuxa muminka tusaalihiisu alladii muminkaasoo yaqracu lqur'aana qur-aanka akhrinaya mahalu lutrujati linugunji buu la tooyahay linugunji bay wadaadu noogu fasiri jireen waa shay macaan weeye xaggana korkiisu sibsib yahayoo taabasho wanaagsan macaan udgahaya linugunji waa la yaqaanaat maxaa yeelay riixuhaa liintaasi utrujadu carafteedu ayibun waa wanaagsan tahay wa acmuhaa dhadhankeeduna ayibun waa macaan yahay idan ruuxa muminka qur marka akhriya ee ku dhaqma liintaasuu la mid yahay baashaa wanaagsan qur-aanka ka soo baxaya iyo waxa laga maqlayo iyo ruuxii ag jooga raaixo wanaagsan buu ka helaya aayadu kuwaan toobo wacdi qisuq cajiiba xunbuu ka faa'iidaya wey gudahana waa macaan yahawe oo iimaank baa ku jira qalbigiisaoo tasdiiq iyo qur-aan jacayl iyo alla ku-xidhnaasha qalbigiisa ku jira wamahalu lmu'mini ruuxa mu'minka tusaalihiisu alladii mu'minkaasoo laa yaqra'u lqur'aan qur-aankaan akhrinaynin ka mahali tamrati timir buu la tooyaho timirba oo tusaale ah timirtu waa macaanta xagga gudaha laakiin caraf iyo udug wanaagsan ma laha laa riixa laha caraf ma laha nabigu calayhi salaatu wasalaam wa acmuha dhadhankeedu laakiin xulwun waa macyahay waa macaan yahay idan ruuxa muminkan qur-aanka akhriyaynaa iska caamayga ah isagoo haddee tasdiiq iyo iimaan baa qalbigiisa ku jira oo guduhu ka macaan yahay sida timirtu u dhanna wanaagsan tahay laakiin qur-aan ka soo baxaya iyo adkaar uu akhrinhaya iyo axkaam qur-aan uu fahmayo dareerin uu asaga dareer midna ma laha wey daahirkiisu marka qur-aan la'aan laakiin guduhu ka wanaagsan yahay maadaama ictiqaad wanaagsan uu qur u hayo wamahalu lmunaafiqi aladii yaqra'u lqur'aan munaafiqa qur-aanka akhriya asaga tusaalihiisu ka mahali rayxaanati ridhuu la mid yahay ama baashan rayxaanada le carabta ee subaga waxyaabaha la shiilae lagu darsado ama dhagahaba lasudhammaanka jumcada rag bambaaso kale ku aragtaan waa doogan ama nagaadhkan yarka un markaa carfaayo inagu reexaan iyo riidhaba waa la yidhaahdaa riixuhaa tayibun waa wanaagsan yahay munaafiq qur-aanka akhrinaya qur ka soo baxaya iyo waxa ka yeedhaya iyo sawdkiisu iyo jabaqda ka soo baxaysay way wanaagsanta waa carfaysa wa acmuhaa laakiin qalbigiisu murun waa khadhaadh qalbigiisu nifaaq iyo gaalnimaa fadhiya guduhu ka dhintay korkuusa ka carfaya wamalu munaafiq aladii laa yaqra'u اlqur'aan munaafiqa aan qur'aanka asagu akhriyin ka maali xandalati qalfoon buu lamid yahay qaradameeraad iyo qalfoon waxaa tidhaahdaba baalkan qaradameeraad waa la yaqaano sooma qalfoonna dadna qalfoof bay dhahaanoo laba fa bay akhriyaan miyaad garateen waa qaradameeraadkaasu nooc kale ah meelaha dudumooyinku ka adbaxaayo geed marmar ahaan weeyo marka midho jaallo ah oo kuusoon leenteennoo ogba bixiya korkana shukumaan iyo filgimuu ku leeyahay waxaad shukumaan moodo gas qodax yararoo jilicsanoo farabadaan buu ku leeyahay kama taqaana maxaa la yidhahdaa ya maxamed maxaa tihi unkuraare war cusub wey caaw waa lagu kala baxay sax wey nin walba hooyadu waxay u sheegta waa inuu sheega ya caana kharaareeya wax badan baa caanaha ama ninka maxamed wuxuu sheegay ii sheeg ama qalfoonkayga soo raacaya qalfoofki labadaa midoon yeel dhib ma marka waa waxaas aad u laysa laha riixun caraf iyo udgoon wa tacamhaa dhadhankeeduna murun waa qadhaadhiyahay meel loogu dhinto malaha munaafiqaan qur-aan gudaha gaalnima oga buuxdaya malax iyo urug ayaa u fadhida korna wax qur-aanoo uu akhrinayo ka soo baxaya ma jiro muttafaqun calayh sidaasuu qur-aankii marka u saameeyey muminka akhrinayey muminka aan akhrinaynin munaafiqii akhrinayey munaafiqi aan akhrinaynin afartaa xala loo kala jabay waxaa ugu liitay munaafiqii aan qur-aan dadka waxaa ugu wanaagsanaa muslimkii qur-aanka akhrinaya ee ilaahay ka warqabay si walbood u mashquulsan tahay waa bariyey iyo gabal dhacay kitaabka rabbiga adoon kala furin yuusan dhicin aad ha laysuu ilaaliyo dalabatulcilmigu markay wax baranayaan ama cilmi xadiid ha barteen ama fiqi ha barteene qur-aanka way ka tagaan qur way ka tagaan qur-aan kitaabkii ilaahay waagi barya ha la kala furo boqol ayadood ka akhri xisib ka akhri jus ka akhri ka badi kitaabka adoon kala furin oo kitaabka ilaahay baridinin yuusan gabal ku dhicin hawsha waad ka faa'iidaysaan waqad juriba fi اdunya wاlaakhira ama alaakhira soo maaha nabigaa idiin sheegay ama dunya goobjoog baa loo yahay kitaabka rabbiga inaan laga fogaan si walbaad u mashquulsan tahay koodaa toban aayadood ka akhrido kala fur waagi baryaba adkaaru sabax almasaaga raaci wardiga salaad subax raaci duhurka raaci wuxuun ka akhri kitaabka rabbiga telefoonnaad ku wadataan meel kastuu yaallaa waad xifdsantihiin kitaabka rabbiga yaan laga zaahidin waan mashquulsanahay biisi baan ahay maxaa biisi aad ku tahay oo asaga ka fiican wuxuun ka akhriya hawsha aad u ogaada وعن cمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ilaahay subxaanaه wa tacaala ina allaha eebbaweyne yarfacu wuxuu ku koryeelaa yani wuxuu ku sharfaabaa bihada alkitaabi kitaabkan asiga qur-aanka aqwaaman qolyuu rabbi ku sharfaa oo darajo aysan lahaan lahayn ama aysan gaari lahayn bayuu rabbi ku gaadhsiiyaa kitaabka darti iyo awgii wayadacu bihi wuxuu ku duleeyaa oo ku sharaftiraa aakhariina qolyo kale inaga soo maray xadiidka rawaahu muslim sayidina saabka uu ku yimid cumar ku sheegay xadiidka waa inaga soo maray ninka loodhan jira naafic cabdilxaarif ayaa waali iyo gubernatoro maka ka ahaa sayidina cumar baa soo xajiyey wuu ka soo horbaxyeeyey oo ninka gubernatoraha maka fadhiyey naafic ibn cabdilxaarif iyo raggii mas-uuliyiinta reer mako ayaa ka hortegay sayidina cumar cusfaan meel layda kaga hortageen ayagoo madaxweynaha soo dhaweynaya khaliifka muslimiinta soo dhaweynay markaasuu yidhi war laba maalin socod meel loo socdaad igaga hor timide dadkii muslimiinta ee maka joogay yaad kaga soo tagtay wuxuu yidhi waxaan kaga soo tegay ibnu abza baan igu siisinku idhi maamulkoodii iyo hogaamintoodii iyo tujintoodii iyo salaadooda markaasuu yidhi waa kuma ibnu abza wuxuu yidhi waa mawlan min mawaaliina waa addoonaan xoraynayoo annagoo aanu gacalka aan ka dhigannoon xoraynay markaasuu yidhi madaad ka soo tagtay beytka ilaah iyo bad haddana addoon kaga soo tagtay cumar inuu garaaco dam ushibo la baxo dadku ku jiray aad inuu khaldamay buu arkay sayidina cumar ha degdegin buu ninka asaga ah reemaka ninkii ugu yaqaana wey waa faqiih isnacay buui faraa'idkee dhaxalkana meel buu saaray intaan saa u dhugtay reemako ayaa nin diinka kaga wanaagsan waayey buui saa darteed baan igu siisanoo waaligii kusiisamo aan ka dhigtay cumar wuu qaboobay taabiciga wuxuu yidhi cumaroo karkarayo indhaha caddaynhayo dhiig ku soo istaagoo ushi la baxay baa arkaaye cumaroo sheeqay baan haddana arkay haddii kitaabka ilaahay cumar agtiisa lagu sheego wax karaamayntiisa tusahaya waa degi jiray markaasuu yidhi nabi maxamed baan ka maqlay xadiidkaas ibn abza oo mawla adoona baa reer makayo qurayshi maqaawi reer bani haashim reer bani maqsum reer bani cabdinimanka sanka taagahaye udubka ku socday sanka udubkiisa ku socday ma adoon baa hadda gacanta ku dhigay xagee buu ka keenay marka hawshaas kitaabkii ilaahay xadiidka saasuu sayidina cumar u sheegay rawaahu muslim sidaas weeye kitaabka rabbigay ha warqabo ha laga agdhowaado dhaqmo ruux walboo bini aadam ana kitaabka rabbiga intuu u jiro ha kuu jirsado tana ogaada hadda waa masalo muhiim ah axad walbo bini aadama ah, kitaabka rabbigay intuu u jirsado iyo suu ugu dadaalo iyo suu ugu dhaqmo iyo meeshuu dhigo idinkuna dhiga mataymise maaha balaayo iyo halaqii abeesaa iska xambaaranina kitaabka rabbigay colkiisa xambaaranina cadowgii kitaabka ilaahay ha wadanina iska ilaaliya وعن ابن cمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عن النبي صلى اه عليه وسلم قال لا xasد kamasha ma jirto la kanto shay ruux lagu kanto wanaag lagu kanto ma jiro ilaa fitnatayn laba arimood mooyeen alle hebeloo kale yaa kaa dhiga hebel wixiisoo kale yaa ku siiya wax la yidhaahda ma jiro laba arrimood waxaan ka ahay rajulun wey ninka koobaad oo kamasho mudan aataahu اllahu اlqur'aan rabbi qur'aan baray fahuwa yaquumu bihi qiroonkii buu ku istaaga oo ku tukadaa anaa alleyli habeenka saacadihiisa iyo wa anaa nahaari xilliyada dharaarta xilli ka miduu ku tukadaa oo habeenkiibu wuxuu ka gaadha ku tukadaa nis hore nis dambaba ninkaas waa in la kanto kitaabka ilaahay buu wehel ka dhigtay isaguu la saaxiibay hadhiyo habeenba waa ishayaan waa ku dhaqmaa ninka qur ku tukanahayee ku salaadaya ku soomahayee u soo taagan laakiin wixii kale aan ku dhaqmaynin xaamil likitaab illaahi ma aha waa munaafiqkaas munaafiq wey ma aha xaamil kitaab walaa qaariin ma aha midnaba waa inagii kelimadii itabic kitaab allahi waa tacalam kitaab allahi watabic maa fiih kaga hadalay selafka nuquushoodina keennay ninka labaad ee kamashada mudan waa rajulun aataahu allahu maalan waa nin ilaahay maal iyo maalkii buu bixinaya cafwan oo dhiibaya ana alleyli wa ana annahaar habeen iyo maalinbu waa sadaqaysanaya xilligaasaa wax bixinay bishu markay dhammaato ma odhanhayo hadda waa habeene maalin waagu habaryo habeen wax laba baxasha ma odhanayo shuqul reer koonfureed habeen wax lama dhiibay dheh meelun bay ka keeneen kutubta qaarkood bay ku qoranta inaan habeen wax la bixinin waagu haynoo baryo adeeg wax lama dhiibo kutub qoray soomaalidu waxay sameeyeen oo dhan meel bay ku taallaa almuhim ninkaana waxaa weeye xilli kasta oo maalinka ka mida iyo habeenkii maalka ilaahay uu rabbi siiyey buu sadaqaynaya dhiibaya galladii rabbi u galay buu garanaya waa nin xaamidoo ilaahay ku mahadinaya oon dhahaynin inamaa waritu hada kaabiran can kaabir jasaar abaalaawaa ma aha wuxuu ilaahay u galay buu addoomihiisa kula laabanaya muttafaqun calayh wlanaau asaacaatu ana hadaad rabto waa xiliyadan loo jeeda xiliyada zabanka wakhtiga umbaa laga wada wacan ilbara ibni caazib radi allahu tacaala canhu qaal kaana rajulu laa xasada waynu soo marray xasadka qayb maxmuuda iyo qayb madmuuma inuu leeyahy asaga qudhigiisa kullu xasadin madmuum ma aha horaan baan soo fafaahiyey xadiikana waad soo marteen waxba ku noqon maayo wacan ilbara ibni caazib radi qaal kaana rajulu yaqrأu suuraة اlkahfi nin baa akhriyi jiray suuraة اlkahfi ayuu akhriyi jiray aad u akhriyi jiray wacindahu farasu marbuuط bishaطnayni ninbaa suuraة اlkahfi akhriyahaya wacindahu farasun faras baana ag taagnaa ninkaa suuraة اlkahfi akhrinaya wacindahu agtiisa waxaa farasun faraskaasoo marbuuطun la xidhay bishaطanayni laba xadhig shaطanku waa xadhigga dheer ashtaan baana lagu jabciyaa xadhigga dheer ee weliba xooggan ayaa la yidhaahdaa shatanka marka laba xadhig baa layskugu daray laba xadhigoo xoog badanoo dhaadheer buu farasku ku xidhnaa ninkii marka akhrinayay akhrinhayay suuratlkahfi fatahashathu waxaa dabooshay oo hadhaysay ninkii dalaalimaysay saxaabatun daruur baa korkiisa timid fajacalad waxay gudogashay daruurtii tadnu inay soo dhowaanayso mar walbo suuraddii uu sii wado daruurtii waa soo dhowaataa iyo dhadadii wa jacala faraasuhu faraskiisa wuxuu gudogalay ama lab ha noqde ama dhidig ha noqdee faras baa la wada yidhaahdaay yanfiru inuu ka cararayo ka didayo minha min asaxaaba daruurtii buu ka didaya dee faras wax madooba kusoo dhowaanaya ama ifayo kusoo dhowaanaya oo cirki ka imanaya waa hawl falama abaxa ninkii markuu waagu u barya ata nabiya subanuhu u tagay fadakara dalika lahu nabigu arinkaa u sheegay nabi allow xalay anugu suuratlkahfi akhrinaya umbaa daruur soo fakatay kor bay ka timid say socoto dhakadayday timid faraskiiba xadhkaa goosan gaadhay faqaala subanu wuxuu tilka asakiinatu midaasi waa xasilooni waa gargaar iyo guul rabbi tanazalad u soo degtay lilqur'aani qur'aanka suuraddaad akhrinaysay iyo qaabkaad u khushuucsanayd qur-aankana u tadaburaysay baa ilaahay u bogay malaa'ig baa soo degtay qur-aanka waanu wada akhrinaa malaa'igna ma aragtaan haddee maxaa yeelay isku qalbi baan laahay isku qalbi isku khushuuc isku tadabbur isku iimaan isku rumayn bayna ahayn kitaabka sidii loo rumaysan yahay waa la akhriyaa iska akhri weeye waa dareerinhaya maqan yahay telefoonku juqaynaya wabuu qur-aan akhrinaya wuu qabanaya uu kala goynaya waxbuu wadaa fartuna waa wadaa carabkuna waa daldalahaya waatuu dhihi jira cbdullah in laga toobadkane u baahan tahay hazaalinla uu yidhi istikfaaruna yaxtaaju ilaa istikfaar istakfirulahi aan leenahay laftirkeedaa dembi a ah buui oo u baahan in laga toobadkeeno maxaa jira adoo maqan oo shah fiitisaya oo shakaynhaya oo fadhi ku dirirhaya oo minqaxayaad ku leed miyaad ayilaysaa mise wad wardinaysa ducadu waxay u baahan tahay iyo xuska ilaahay deganaan maskax joogta maan xaadir ah fiirin la fiiriyo la dhugto waxaad akhrinayso khushuuc adduunyado laga baxo aakhira loo jahaysto waa inaad xawilaato marka haddii kale wuxuu isu bedelayaa ciyaar buu noqonaya muttafaqun alayhi qisadani marka ninka asagaa ah ninkuu yahay waa laysku maandhaafay wadaadda waxay dhaheen waa usayd ibnu xudayr ninkaas suuratulkahfi akhrinayay ee malaa'igtu u soo usayd ibnu xudayr buu ahaa qisadiisuna fii saxiix bay ku jirto waa sugan qisadaas laakiin usayd ibnu xudayr riwaayaadku waxay sheegeen wuxuu akhrinaya suuratulbaqara wakii nabigu yidhi inaad waday ahayd kala goynin haddaad qur wadi lahayd malaa'igtu ku dul taagnayd ilaa uu waagu baryo way joogi lahayd reer madiinoo dhan baa daawan lahaa malaa'igtuna ma dhaqaaqdeen xataa iskama asturteen xijaabka iska qaadi lahaayeen reer madiina wacdaray arki lahaayeen laakiin sayidow qur joojisa ma ahayn wuxuu nabi allow ma joojiyeene wiilkii yaraaya yaxya aabaa agtayda jiifay faraskii hebel ahaana haltiisuu ku xidhnaa faraskii baa suu u fiigahayy u boodahayy u didhay u figtaalay baan ka baqay intuu xadhiga goosto inuu wiilkii joogsado baacoka kaga istaago saasaan qur u joojiyey inaga soo mara qisada usayd xudayr waan soo marray waxaa kaloo qisadanoo kale ay qabsatay thaabit bn qays bn shamaas alansaari isaguna way qabsatay saxaabigan marka asagoo suuratlkahfi akhrinayey nusuustu ninku ahaa cayimin xaafidku wuxuu furay ixtimaal ah inuu sayd qudhigiisa yahay oo baqariya kaafiba u wada akhriyey waa iska ixtimaal laakiin nas looma hayo waa un saxaabi min asaxaaba ka mida الشhaطن بfatxi shiin الmucjamati wطaء الmuhmalati alxablu waxaana sawaaba in طawiil lagu daro xadhigoo dhan ma aha cinda lugawiyin waxaa raajixa shaطanku waa xadhiga dheer muطlaq اlxabli ma aha وcan ibn mascuud radi اllah tacalى canhu qaal qaala rasul اlah sal lay slam man qarأa xarفa min kitaab الlah ruuxii akhriya hal xarafoo kitaabka rabbigay kamida mida ah? falahu xasanatun ajir buu leehay wاlxasanatu bcashri amaaliha halka xasanana toban laabkeed weeye toban goor loo laabaya laa aqulu nabiga odhan maayo u aliflaamiim xarf aliflaamiim alifka iyo laamka iyo miimka waa hal xaraf odhan maayo maadaama isku dheggan yihiin walaakin aquul waxaan leeyahay weeye alifun xarfun alif waa xaraf gooni ah, toban xasana lagaa sinayo walaamun xarf laamkuna waa xaraf gooni ah oo toban xasana lagaa siinayo wa miimun xarfun miimkuna waa xaraf gooni ah rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix yacnii hal xasana lagaaga qora xasanada toban jeer baa la laabayaa ilaahay sidaasuu ajirkii u badyaade haddaad maalinka laba jus saddex jus afar jus toddoba jus wixi ka awoodo aad akhrido hadde khayr weeye haddaad saddex ber quraankan aad ku dhammayso toddoba jusi xisib baad akhrin idan saddexda beriba marbaad khatimaysa wixii saddex beri ka yarna ma wanaagsano nahyiba aana ku soo maray laakiin in laga zaahidoo laga tago haddee waa mushkilo kale can cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuul lah sal lay in اladii laysa fii jawfihi shayء min alqur'ani kalbeyti alkharib in اladii laysa fii jawfihi shay midka bogi calooshiisa aysan ku jirin shay min alqur'an wax qur-aanka ka mid ah qur-aanka wax ka mid ahba toddobii barku waa markaas shan beri ku dhammaynaysa miya mise afar afarta wey afarta wey saddexdo toban bay noqonaysa in اladii laysa fii jawfi fii qalbi baa loo jeedaa waa waxay dhihi jireen waa min baabi iطlaaqi ismi اlmaxali cala alxaali yani qalbiga wadnu xagee ku jiraa saablayda caloosha uu ku jirta maa jacalahu lirajuli min qalbayni fii jawfihi marka in اladii laysa fii jawfihi waxaa laga wadaa fii qalbihi ninka wadnihiisu iyo qalbigiisu wax qur'aana uusan ku jirin shay min alqur'aan wuxuun qur-aanka ah, kalbayt alkharib guri baali ah oo laga guuray iyo jabo cidla ah ayuu la tooyahay rawahu tirmidi qaala xadiiun xasanun saxiix wadaadka muxaqiqa hoosta wuxuu leeyahay sanadkiisu waa daciif xadiidka waxaa ku jira qaabuus ibn abi dabyan waa iska ijtihaadkiisa isaga marka rag baana oga horeeyey laakiin sida sawaabka waa nin xadiidkiisu uu xasan yahay ibnu shaahiin abu xabs ibnu shaahiin kitaabkiisa la yidhah dikru man ikhtalafa alculamaau wanuqaadu alxadiidi fiihi safxada siddeetan iyo saddex ilaa bogga siddeetan iyo afraad wuxuu leeyahay markuu ka soo hadlay siday culamaaulxadiidka ugu maandhaafeen qaabuus ibn abi dabyaan wuxuu hi wahada alkhilaafu fii qaabuus yuujibu imda'a xadiiihi لأna أxada lam yaطcan calayhi walam yabin hadal dheer buu sii wada wuxuu ihi wayaxya bnu maciin qad waثaqahu waxadiiثuhu qariib alxaafid الdahabi fi taarikh اlislam wuxuu yihi xadiiثuhu xasan xasan اlxadiiث xaafidku fiihi liin buu yidhaahdaa marka xugumka tirmidi waa saxan yahay xadiiku markuu u yaryaha waa xadiid xasana marka eh, hadalkii ninka la yidhaahdo qaabuus uu ka yidhi ibnu shaahiin waad maqlayseenoo wuxuu yidhi khilaafka ku jira markaad aragto tawfiiqu siduu u cad yahay iyo wadaaddaha duur hadalkoodu siduu muxtamil u yahay xaggana uusan u caddayn wuxuu keenayaa buuhi in ninka xadiidkiisa la socodsiiyo maxaa yeele axad si toosa u duray oo qadxi toosa sheegay iyo wax la fahmi kara ma jiroo yidhi maynan caddaynin buuri jarxigiisa ibn mucinna waa towdiqi fi jamiici riwaayaatihi xadiikiisu ninkaa waa xadiid dhow buuo la aqbali karo dahabin wuxuu hi waa xasan alxadii xaafid ninka lahada tirmidana xukunkiis waa arkayse inuu kalbeyt alkharibi yahayna haddayd soo marayseen oo ninka qur-aanka aan aqoonina akhrinayni muxuu soo noqday qur-aan ma akhriyo qalbigiisuna qur-aan kuma jiro eberkiibuu ahaa markii afartii laga soo hadlaayey muminkii muminkii qur-aanka akhrinayey iyo kaan akhrinaynin iyo munaafiqa akhrinayey kii akhrinayey kaan akhrinaynin intu baynu soo mar وعن cabdاللahi بن cمr cas radي الlahu tacalى can nbi sl slam almuhim waa iska ijtihaadi sanadku waa daciif hawshaan bay ku dhisantahay inuu sanadku xasan yahay baana raajix ah can cabdالlahi bn cmr cas radi الlahu tacalى canه wbالtali أhl الxadiiث waxay yaqaanaan manhaj la yidhaahdo alintiqاء min xadiiث الضaciif ninku asagoo agtooda daciif ka ah baa laga yaaba axaadiista qayb ka mida ah inay saxiixiyaan ama ay taxsiiniyaan ayagoo markay ninka gooni oga hadlayaan raawigaa daciifinaya maxaa yeelay ariiqat lintiqaa bay mareen intay usuushi dabagaleen oo ninka xifdigiisa fiiriyeen yaa waxay leeyihiin min baabi qad yasduqu lkaduub wey beenaale run sheegaa laga yaabaa mararka qaarkood waxay ogaanayaan marka xadiidkani inuu xifdiyey hebel daciifba ha noqdo dabiinba ha noqdo laakiin marka la fiiriyo qaraa-inta iyo xaaladuhu waxay keen ninkan xadiidka waa qaybay wuu qabtay waxaa loo yaqaana alintiqaa min xadiii aciif min xadiii arajuli daciif araawi daciif bukhaari baa sameeyey muslim baa sameeyey waa manhaju ahli اlxadiid qaatibatan keliya marka nin imaamo og qaabuus waxaa wanuqaadi اlkibaar weeye tasaahulka la sheegana waa tasaahul nisbi wax laisku waafaqsan yahay maaha وعن cabd الlah بn cmr cas radi الlah tacalى canهum can sl slm qaal yuqaalu lisaaxibi اlqur'aani ninkuu qur'aanka akhrinaya waxaa lagu odhanayaa qur-aanka saaxiibkii ah ahalka qur'aan ah ee kitaabka rabbiga ka warqabay akhriyi jiray ku dhaqmi jiray iqra qur-aanka bilow marka jannada la gelinayo wartaqi jaranjaradana kor baa laodhanaya kor u soco qur-aanka bilow korna u dhaqaaq waratil qur-aanka u tartiibi kamaa kunta turatilu fi dunya sidaad adduunka u akhrii jirtay waagaad adduunka joogtay qaabkii aad qur-aanka u akhrii jirtay u tartiibin jirtay haddana u tartiibi faina manzilataka booskaad degayso jannada aad ka degayso cinda aakhiri aayatin taqra'uha w aayadda kuugu dambaysay qur-aanka aad dhamayso halkay kaaga dhamaato ayaa guri ku ah boos ku ah jannada booskaaga ah haddaad adduunka ku boobi jirto qur-aanka aakhara ma tartiibin kartid la socda hadda ninkii qur-aanka halkan ku boobi jiray aakharna wuu boobi dhexdaanuu fadhiisanaya idinka idin taalla nin walba wuxuu hadda la yimaado buhadhow lagu kala bixi qur-aanka tartiibiya tartiib oo akhriya meel loo ordi maysaa laga daaya kitaabka rabbiga si tartiibaa ah loo akhriyo baab اlamri btacahud اlqur'ani wاtaxdiiri can tacriidi linisyan wuxuu baab yahay farida la isfaray caafar abu daud wtirmidi waqala xadiiثun xasanu صaxiix baab اlamri bitacahud اlqur'ani amarka la isfaray qur'aanka in laga warqabo tacahudku waa ka warqabid booqasho faajafaajood bay dhihi jire in la faajafaajo yani in laga warqabo la dhugto oon la mogaanin qur-aanka neefgeel haddaad meel ku dabarto ama meel ku seetaysood ka soo tagto kolba waad ku ilnaqi waad fiirin barqinkii baad soo fiirin duhurkii baad fiirin casarkii baad fiirin maqhrib haddii la waad soo dheelmiba intaad meel ku xidha iskaga tag xaigu goosmu iska tagahaya iyo wa taxdiiri digid iskaga digahayo can tacriidihii qur in loo bandhigo linisaani inaad ilowdo inaad sabab u noqoto qur-aanka inaad ilowdo uu fakado can abi muusa alashcari radi allahu tacala canhu can nabi qaal tacaahaduu hada alqur'aan qur'aankan dhugta ka warqaba toyda haka fogaanina haka dheeraanina tacaahaduu ka warqaba weye ilaaliya xifdiya hadal qur'aana qur-aanka fawladii nafsu muxamadin biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay lahuwa qur-aanku ashaddu waa daran yahay tafallutan xagga baxsiga uu baxsanayo fakashada uu fakanayo hilmaanka la hilmaamayo altafallutu wa altakhallusu min ashay shay aad ka baxsato min alibili geela waa ka fakasho og yahay waa ka fakasho badan yahay fii cuqaliha ay min cuqaliha ay ka baxsato dabarkeeda iyo seetadeeda cuqalku waa jamcu ciqaalin ciqaal mufradku waa ciqaal cuqal sida kitaab kutub loogu jamci mararka qaarkood kutub kitaab ciqaal cuqal baa lagu jamciyaa marka dabarka iyo seetada neefka geela durbo waa ka fakanaya dantaad suurka isku saartood iswaashood iyaan arkay asagoo baxsadayba iska tegay suu u siriqsanhayo yuu goynaya ama lugta kala baxaaya xilliguu tegay lama yaqaan qur-aankuna waa sidaa saad iskugu halan ulahayd waad haysaa umbaadii habeen aad dareerisu aad ku tukatid mugdi baaba kaa fuuli toosh la kala baxo toosh daaroo faynusnal daaroo busaka fiiri baa ka dhacaysa adaa haddee dayacaheed ka warqab kitaabka rabbigay wey muttafaq calayh can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasul sal l slam qaal inama malu saaxib اlqur'an ninka qur'aanka yaqaan ama qur'aanka ahalkiisa qur'aan saaxiibkii oo ruuxa laasimaha dee suxbada waxay keenaysaa mulaasama intay doonaha la ninka qur-aanka laasima wuxuu la yahay ka maal ibili geel oo kale almucaqalati la dabray ama la seteeyey in caada calayha hadduu ku ilnaqo ka warqabo oo kolba qoraansada neefkuu meesha ku dabray amsakaha neefka waa haysanaya hashaasi iyo ritiga ka baxsan maayo wain aطlaqahaa hadduu sii daayo soo ma ah uusan ku ilnaqin dahabad waa tegaysa geel bay la mid la jilib xidhay wey ama la dabray ama la seeteeyey tusaal nabigu ina siinaya shay walba oo adduunyado maxsuus haddaan lagu illiqinoo laga warqabin waa kii dayacmoo baylaha qur-aankuna waa sidoo kale ka warqaba akhriya dareeriya ku tukada tafsiirkiisa fiiriya baabu istixbaabi taxsiin sawt qur-aanka intii la barto in la halmaamo axaadii dacfi ku jira ku tilmaantay inay tahay kabiira min alkabaa'ir siduu nabiga oga digayo waa hawl culus liannahu hilmaanku wuxuu tusayaa iyo elowshu wuxuu tusahayaa shay agtaada asaga ka qiimo badan inaad ku mashquulshay maxaa kitaab ilahay ka qiimo badanoo kaa mashquuliyey wey waa hawl halisa hilmaanka aad hilmaantay iyo madowga uu kaa madoobaaday wuxuuna dareensiinayaa shay ka qiimo badan inuu ku hawliyey oo uu kaa mashquuliyey kitaabka rabbiga in aad bidix ku qabatay waa hawl culus marka in aad looga degtoonaado baabu istixbaabi taxsiini الsawti biاlqur'an wuxuu baab yahay jacaylka la jeclaysa sharcan taxsiin الsawt codka in la qurxiyo bilqur'aani qur-aanka marka la akhrinayo wa طalab اlqiraa'ati min xasani الsawt iyo in laga codsaday qur-aanka inuu akhriyo ruuxa codka wanaagsan wاlistimaacu laha qiraa'adii in loo dhagraariciyo quruxsanayda uu akhrinaya ninka codka quruxsanaa وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul maa adina allahu ilaahay ma dhagaysto lishayin shay maa adina intuu dhagaysto linabiyin xasani الsawti ilaahay ma dhagaysto intuu dhagaysta nebi cod quruxsan nabigaasoo yatahanaa biاlqur'aan qur-aanka ku sawdaynaya ku codaynaya yajharu bihi korna u dhigayo kor u akhrinaya mutafaqun caleyh hunhunime kor buu u qaadaya macnaa adina allaahu ay adina allaahu istamaca wey wahuwa ishaaratun waxaana lagugu farmuuqahaya ama lagugu farfiiqahayaa ila alridaa waalqabuul ilahay inuu raalli ka yahay qur-aanka codka lagu qurxiyo kor loo qaado si tartiibo degan loo akhriyo idan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jecel yahay qur-aanka cod wanaagsan lagu akhriya meesha ku jirta maxaa yeelay nabiga codka quruxsan ee qur-aanka ku akhrinaya ku geeraaraya ilaahay si u dhegaysto cod u dhegaysta ma jira wey ilahay waa jecel yahy wuxuu rabbi jecel yahayna khayr iyo barako wey وcan abi muسى الأشcري رضي الله تaعالى عنه أن رsuل اه صل ل سلم قاala lah wuxuu ku yidhi nabi mxamed ba wuxuu ku yidhi abi muسى الأشcري cبdالله بن qays laqad uutiita waxaa lagu siiyey mizmaaran gari ama waxaa lagu siiyey turun baa lagu siiyey min mazamir ali daud zamrigu asalkiisu waa khinaha aalaadka qalabka ee khinaha iyo heesta qurxiya ee laxanka keena ee dadku ay jecelaadaan ayuu nabigu ku shabahaya si u qurxsan yahay laqad utiita waxaa lagu siiyey mizmaaran cod lagu siiyey iyo dhuun lagu siiyey iyo xanjaro aad iyo aad cod ka soo bixu u qurxsan yahay codka alxibaal asawtiyu ka soo baxaa mismaaran dhuun baa lagu siiyey iyo turumbe iyo cod wanaagsano min mazaamiiri aali daawuuda codadkii nabi daawuud oo kale ah nebi daawuud nabi cibaado badanna waa ahaa quraan zabuurna aad u akhriya aadnoo cod qurucsan nabiga hore la sheegay inuu asagu yahay baa riwaayad tilmaameenba marka nabigu wuxuu ku shabahay cabdulahi bnu qays abu muusa alashcari wuxuu ku shabahay u ekaysiiyey codkii nabilaahi daawud calayhi salaau wasalaam suu u muttafaqun calayh marka waa ammaan weeye mar hadduu ammaan yahay qur-aanka lagu qurxiyo wa fii riwaayati limuslimin muslim riwaayadis waxaa ku timid ana rasuul lah sal slam qaala lahu inuu ku yidhi nabigaa ku yidhi abi muusa alashcari low ra'aytanii ana astamicu liqira'atika albaarixa xalay anoo qiraa'ada dhegaysanaya oo taagan adoo qur-aan akhrinayaan ku maqlay barteen taagnaa baan ka dhaqaaqi waayey saan kuu dhegaysanayey markaad qur-aan ka dhammaysan ka tegey waad yaabi lahayd buu nabigu leeyay intaan fadhiyey ama aan taagnaa aan dhegaysanayey qur-aankaad akhrinayso abdulahi eh, muuse u sheegaya low ra'aytanii haddaad arki lahayd intaan daahay ama saan oogu bogay iyo saan u dhagaysanayn u dhuuxayey wa ana astamicu liqira'atika albaarixa anoo dhegaysanaya u dhagrarcanya xalay qiraa'adaadii nin aad u quruxsan buu ahaa cabdulahi bnu qays aad u quruxsan yaabay buu ahaa oo saxaabadu ay aad oola yaabi jireen iyo muslimiinta kaleba walidaalika saasoo kale haweenka nebi maxamed baa sidaas sameeyey habeenba iyagoo socdo isu yimid oo hawl iskugu yimid waxay maqleen cabdulahi bnu qays oo ka arinaya qur-aan akhrinaya salaatuleyl tukanaya idoonu cid kale qur-aan kulligood baa isu yimid guriga caashe iskugu yimaadeen habeenko dhan say u dhegaysanayeen ayay xilli dambe ka tageen naad cuqursan buu ahaa ninkii lo odhan jiray abu cumaan annahdi oo ardadiisa ka mid ahaa wuxuu yidhi maa samictu mizmaaran walaa tumbuuran wala sanjan axsana min sawti abi muusa alashcari wuxuu yidhi intaan noolaa gari la garaaco turumbo la garaaco durbaan la garaaco baalahan qalabqalabka sanjiga la yidhaahde waxyaabahan dadka waxaladeeyo dhan isticmaal dhan buu sheegayaa taabicigu wax walbo cod oo quruxsan intaan noolaa aan arkay wax cabdulaahi lamida ma arag buha muslashcari maxaa jiraa la yidhi in kaana la yusallii bina salaad markaadna tujin jiray buu fanawad anahu qara'a suuraة اlbaqara min xusni sawtihi bu markuu salaada galo waxaan jeclaan jiray inuu suuratulbaqara bilaabo oo u dhammeeyo idinkuna aimadu maxaad leedihiin ilaahu yuusan bilaabin soo idinku imaamyadiinni waxaad odhanaysa ilaahu suwad dheer yuusan yuusan idinku bilaabin araytaladi iyo inaa caطaynaa ayaad rabtaan hadda ugu sarey waduxaa iyo waleyl iyo washamsi iyo watiin iyo meelahaas taabicigu uu leeyahay hadduu salaad banna geliye jahriye ah waxaan jeclaan jiray in uu bilaabo suuradba suuradday ka dheertahay baqaroo kale inuu bilaabo min xusni sawtihi maanan garan jirin bu suuraddu meeshay marayso iyo xilli u dhammeeyey cabdulahi nin noocaasu ahaa marka nin sahlan ma ahay cabdulahi ibnu qays waa fadli ilaahay uu addoommaha siiyo wey marka codkaasna u adeegso qur-aanka iyo kitaabka ilahay cilmigaada u adeegso kii soomaaliyeed codka qurxsanaa ee isagoo qaari intii lasoo qaada layidhi codkan heesaabu ku wanaagsan yahay heesaaga laga dhigo kala noqon can ilbaraa ibni caazib radi allahu tacaala canhuma qaal samictu nabiy sal l slam qara'a nabi maxamedoo akhriyaan maqlay fi lcishaai salaada cishaha bitiini wazaytuun suuradda suuratutiin buu nabigu ku akhriyey famaa samictu ma maqal buuri saxaabiga baraa'a axadan axsana sawtan minhu nabi maxamed axad ka cod quruxsan ma maqalbu bara halkaasuu tahay nabigu aad buu cod quruxsan suubanu alayh salatu wasalaam laakiin asagu nabigu wuxuu arkay inuu cabdiabu muusa ka cod quruxsan yahay saxaaba waxay leeyn nabiga ka cod quruxsan waa nisbi in walba meeshuu aado qiimaynta lagu kala tegayaa wadaad aad leedahay cod fool xumaa yaad arkay haween ku marqaamahaya ku aad leedaha war salaada muu kaa dhammeeyo dhabarku ku xaruurhayo yaad arki iyo wadaadda ku nafbaxahayo dadku isku qiima codka isku si looma qiimeeyo soo sidaa maaha saa u ogaada muttafaqun calayh wacan abi lubaabata bashiir ibni cabdilmundir radi allahu tacaala canhu ana nebi sal slam qaal man lam yatahanna bilqur'aani falaysa mina hawshu waaba adkaatayba ninkan qur-aanka codkiisa ku qurxinin oo aan iska dondoodin codka inuu qurxiyo oo dananiyo oo dawan ka dhigo falaysa minaba baa la lam yatahanna ninkaan ku geeraan oon qurxinin codkiisa way bilqur'aan falaysa mina nagama tirsano wadaadana waa aweelen man lam yataana ay man lam yastahni bay ka dhigaanba min alistihnaa bay aadeen ninkii qur bartay ee yaqaana een ku deeqtoomineen aadama ka dhowrsanin cize iyo sharaf iyo gobonimo dareemin maadaama uu xaamil likitaabillahi yahay annaga nagama tirsano yani qur-aanka xurmeeya oo gobonimada iska doondoona wey shaygaad xambaarsantahay kitaabka ilaahay qiime qadari meelaan kuga habboonayn ha isdhegin caamadu wax qabtaan adiga aan lagu ogolayn xaamigu wuxuu samayn baa ninka xaamil likitaabi loo ogolayn waa inaad shaygaad xambaarsan tahay agtada qiimo ku yeesho ood ooga ba'do fadhiyada qaarkood oo iskaga baado meelaha qaarkood hadda waxay maraysaa de wadaadihii oo dhanba inay daba rukusaan siyaasi siyaasi waa kuma siyaasi ninkee la dhahaa soosma garanayn hoos ma u daga caawa meeshii doonaha ka baxdee mise waan ka dahayaa nimanka gacanta saas leeyihi waa iska daynaya almuhim fariintu waxaa kitaabka qur-aanka xurmeeya haddaydan xurmayn ha barina bannaanka mara shaygan shay qaali ah weeye jibriil baa ilaahay ka soo qaaday nabi maxamed baa loo keenay afdalulmalaa'ikati cala ilaaq baa loo soo dhibay wa afdalulbashari cala ilaaq baa lagu soo dejiyey idinkaa ka dhaxalay sonaad xurmaysaan maaha waxaan kitaabka qur-aanka idmo iscaloolay meel walba la dhighayo kirshow mirish wadaan mise qur-aan baad xambaarsantihi kitaabka rabbiga xurmeeya qadariya qiimo u yeela meeshaad asaga dhigtaan umbaa laydin dhigi adugu haddaadan gobanimo iska doondoonin dadku ku dulaysanayaan waxaan waa adduunyo shilin yar yuusa ida aad kitaabka rabbiga haloo qiimeeyo ha loo qadariyo macna yataana rawaahu abu daawuud biisnaadin jayid macna yataana waa maxay yuxasinu sawtahu bilqur'aan yuxasin wuxuu qurxinayaa ruuxa muslimkaa sawta codkiisa bilqur'aani qur-aanku ku qurxinaya can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaal qaala lilnabiyu intuba haddi baabkii o ninka codka qurxsanoo qur noo akhri la yidhahda laga dhagaysto ninkii la ohan jiray eh, yaxya bnu wathaab nin qaari oo taabici aad u cod quruxsan buu ah oo la yidhi cabdulaahi buu shabihi jiray abi muusa alashcari buu shabihi jiray taabiciintu iyo raggii xerta ahaa masaajid la buuxa hadduu yimaado waxay dhihi qur noo akhri hadduu bilaabo wuxuu i ardayga ka sheekeynayay masaajidku inuu cidlo yahay oo nafar baniaadan uusan joogin baad moodaysaa sida loo xasiloon yahay ee shanqadha loo ilaalinaya ee loo dhegaysanaya qur-aankiisa wax dhaqaaqi ma jiro shanqadh ma jirto nin walba meeshuu taagany ku qallafahaya xaaddaa wada istaagaysa kitaabka rabbigay waa quruxsanaana waa macaanaya haddina cod quruxsan akhrinaya oo yaqaana addihiisa meelaha la istaago meelahay aayaddu ka bilaabato fawaasishiisa awqaaftiisa garanaya macnihiisa dhuuxaaya ta'aur ka muuqanayo kolba meeshuu marayo ta'aurkaada iyo aayaadku waa inay wada socdaan haddii kale waxay tegaysaa sidii ninety kii wadaadna sigiiska tujinay taraawiix iyo taajid waxaa ma xusuustee ayaa suuratu duxaa ku ooyey markaa bannaanka u soo baxaray haweenkii qaybo kamida ah iyo xerti waay le muxuu ka ooyi suurduxaa mayaa lagu ooyaa meelaha ah, duxaa maxay tahay duxaa lagu ooyaa marka waxaa weye iyagu waxay moodayaan meelaha gooni ah in lagu ooyo kolley tadaburkaaday ku xidhanta tadabur suuradda duxa waa suurad culus bacdu salaf baa u jecel habeenka boqol jeer akhriyi jiray nabi maxamed bay ka waramaysaa iyo ilaahay karaamaadku siiyey an mascuudi radi allahu tacaala canhu qaal qaala lilnabi nabigu wuxuu igu yidhi iqra' calaya alqur'aan cabdulaahi ow kaalay igu dul akhri kitaabka ilaahay faqultu ya rasuul allah aqra'u calayka wacalayka unzil miyaan kugu dul akhrinaya kitaabka ilaahay adoo lagugu soo dejiye nabi allow bimacnaa asal waxaa weeye adaa macallin ahe inaad nagu dul akhridoon kaa dhagaysanno in ardayga u akhriyo oo sheekhi ka dhagaysto haddee nabi allow lama aqoon jirin wey qaala nabig wuxuu uhi innii waxaan jeclahay an asmacu qur inaan ka maqlo min hayrii axadan aniga ka ahay saad u qaadeen iyo fariinta saad u gudbiseen gudtay ayaan rabaa inaan ogaaday akhri kitaabka rabbiga aan ku dhagayste cabdullahina min axfadi kitaab illaahi buu ahaa fa qara'tu calayhi suurat nisa suuradda qur suuraddu qur-aanka u adkayd baa bilaabay xataa jitu ilaa aan soo gaadhay buu hi aaya ilaa hadi laaya aayadda aan soo gaadhay fakayfa ida ji'na min kulli ummati bishahiid waji'na bika cala haulaai shahiida qaala nab wuxuu ihi xasbuka alaan waana soo marray xadiidka isagoo faahfaahsan iyo qisadaba iyo arrimaha la fi saxi muslim waynu ku marray hadde halkaa marayo yuu nabigu ihi bas halkaa ku jooji xasbuka alaan kaafika alaan intaasaa kugu filan weeye inaan kaa dhagaysto aniguna igu filan faltafatu ila nabigan daymooday oon jalleecay faidaa caynaahu tadrifaan nabiga indhihiisi baa shubmaya qur ku ta'uray cabdulaahi siduu akhriyey buu u bogay ammaanay siduu u gutay buu arkaa kitaabka ilahay qawaaricdiisa aayaddan waa ayad culus wey nin walba oo iimaan la beerka kala baxaysa faidaa caynahu nabi maxamed labadiisii indhooda barakaysnayd yaa tadrifaani shubhayo ilmaynaya muttafaqun calayh marka nabiga ka dalba ummadiisii ninka codka quruxsan ee kitaabka rabbiga toosinaya een jabinaynin cabdulahi qiraadiisu waxaa weeye iyo riwaayaadkiisu xataa haddii la helo la ururiyo kitaabka rabbigay bay ku tafsiiraysaa mujaahid wuxuu odhan jiray haddii aan qiraa'ada iyo riwaayada cabdullahi mascuud aan akhrin lahaa su'aalo badanoo ibnu cabbaas weydiiyey oo tafsiirka qur-aanka ku saabsan oma baahdeen buuri oma baahdeen baabulxai calaa suwarin wa aayaatin makhsuusa in laisku buuriyo o laisku caraabiyo aayado gooni ah iyo suurado gooni ah can abi saciid raafic bni calla radi allahu tacaala qaal abu saciid alkhudri ma aha waa saxaabi kale wey saasuu sheekhu kugu caddaynaya qaala lii rasuul wuxuu igu yidhi maalin maalmaha ka mid a ah, laa ucallimuka ma maan ku acdama suuratin fi lqur'aan suurad qur-aanka ku midda u weyn baan qabla an takhruja intaadan ka bixin ka hor min hada almasjid masjidkan aadan ka bixin oo masjidka nabi maxamed nabowiga ahaa qabla an takhruja intaadan ka bixin min almasjidi masaajidka aadan ka bixin faahada biyadi nabiga gacantuu i qabtay buuri sheeko kale iyo axaadii kale iyo waraysiku nabigu la galay falama aradna markaanu doonnay an nakhruja inaan albaabkii ka degnoon baxno qultu waxaan idhi nabi allow yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inuu rasuulka hafaybu u qaatay nabi allow waxaad tihi intaadan ka bixin masaajidka yaa waxaan ku barayaa suuradda qur-aanka ugu weyn albaabkiina waa lagu sii dhow yahay kadinkii baa la taagan yahay innaka qulta mar dhoweyd waxaad tidhi low callimannaka waa suuradda qur-aanka ugu weyn qaal nabig wuxuu hi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin hiya sabcu اlmathani wاlqur'aan اlcaظiim cafwan اladii uutiituhu walaqad aataynaka sabca min almathani wاlqur'aan اlcaظiim waa ayada suuraة اlfaatixa wey saasaa loo sheegay saxaabigu wuxuu moodaya in suurad kale loo sheegahay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin suuraة اlfaatixa weeye suuradda qur-aanka oogu weyn acdamu suuratin fi kitaab اllah hiya ayadu waa asabcu lmaani waa toddobada la soo celceliyo toddobada aayadood ee soo noqnoqda weeye maxaa yeelay maanta shan salaadood baa lagu akhrinaya qur-aankay u horaysaa waa la akhriyaa way soo noqnoqotaa wاlqur'aan اlcadiim qur'aanka weyn la sheegana waa ayada alladii uutiituhu ee la isiiyey walaqad aataynaka sabcan min almaani wاlqur'an alcadiim cadku takaayur buu keena haddii la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa taasoo kale meeshaad aadeen ma ahee waa dikru shayi biwasfayn baa la yidhaahdaa hal shay oo keliya in laba tilmaamood lagu tilmaamo labada tilmaamood mid kamida takaa lagu cadfaa la yidhaahdaa waa baab gooni carabiyada lagaga hadlo cadfibu meesha dhacay cadfiguna takaayur buu keenay muhaayaro sabca almaaaani way ka duwan tahay qur'aan alcadiim waa falsafo kaleo meel kale lagaga hadlo tan marka la marahayo tafsiirka nebi maxamedna la qabto waxaa loo yaqaanaa dikru shayi alwaaxidi biwasfayni wa cadfi axadihima cala alaakhar mabxad carabiga isagoon aad u qiimo badan weeye ishkaala badan ay kaga badbaadayso walaqad aataynaaka sabca min almaaani faataxa wey celcelinna way tahay waa la qur'aan culusna waa tahay marka faataxa waxaa lagu tilmaamay laba tilmaamood oo ah toddoba soo la laabata inay tahay qur-aan culusna ay tahay idan waa dikru shayi waaxidin biwasfayni wa cadfi axadima cala alahar baa loo yaqaana rawaahu lbukhaari saaxibu tanziil nabigu lagu soo dejiyey qur-aanka hadduu kuu fasiray mufasir kale warkii bannaanka iska geey dhagaha ka furayso nabigaa fasiray rawahu lbukhaari maxaa yeelay salafku waxay yidhaahdeen taabiciin badanna ka sugan bal xadiidka ku soo arooray towraad iyo injil iyo zabuur wixii macaani ah iyo xugum ah iyo khayree lagu sheego dhan kitaabka rabbiga baa lagu ururiyay kitaabka qur lagu ururiyey kitaabka qur ah, wixii lagu sheega axkaama iyo qawaacid oo dhan waxaa la iskugu keenay suurat اlfaatixa suurat اlfaatix oo dhanna wanaageedu iyo khayrkeedu iyo cadamadeedu waxay u laabanaysaa hal aayad keliya iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin hawsho dhan intaas ku fuuqsatay iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin qur-aanka dhan intaasu ka hadlaa aadama oo dhan iyo makhluuqoo dhan intaasu ku dhisan yahay ilaahay in la caabudo asagana awood iyo kaalmo iyo baawar la weydiisto maamulkii oo tawxiidu rububiya ah alasma wasifaat tadaabiirtii tasriifkii wa iyaaka nastaciin bay hoos fadhidaa addoon inaad noqotona wa iyaaka nacbadu bay hoos fadhidaa qur-aanka o dhan halkaasu ku burbursan yahay idan waa suurad weyn saasaa laga wada suurat alfaatixa saad u akhristay kuu noqonaysaa iimaan bay u baahan tahay waa kii ibnu qaymi kaga sheekeeyey waaguu soo intuu shaekhulislaam ibn teymiya uu dhintay ay ashaaciriya jahmiya nafta u keeneen baytulmaqdis iyo shaam ka soo cararay makuu iskaga soo jiraday makuu ciid bani aadan uusan ka aqoonin buu yimid gaajo xun baa ku qabatay dhowr bilood ayuu maa u zamzam cabbi jiray faatixana akhrisan jiray wuu cayilayba uu ku cayilay wuu cokanaaday jirkaygii baa xaluus baan yeeshay buui ibnu qayim axad الصaalixiin min aslf الsaalix wuxuu yidhi xilligii basra ay ka dhacday abaartu ee dadku lays cunayey ee bakhtuu dadku u bannaanaaday xabad rootia jabkeed baan heli jiray maalin walbuudhi biyaan ku qoysan jiray markaan gaajo dareemana suuratu yaasiin baan akhriyi jiray biniyati shabaci inaan ku dhargo aan dhargi jiray buui niyadaa laguu raacaya kitaabka rabbigu saad u aamintood u yaqiinsan tahay baa rabbi kugu barakaynaya laakiin tijaaba hadday kaata bal fiiri waa la fiirshaay dameer ceel ku dhacay maxaa layidhi koykoyna waa lagu dayaa ma taqaanaan waa lagu dayaa waxba ku socon maayo inuu ilaah iskaga kaa naxariisto dacfigaada iyo qalbi xanuunkaada uu arkaba mooye waxaa asal baashu yaqiin iyo sidqay u baahan tahay tijaaba maaha tijaaba maaha وعن أبي سعيid الkdري رضي الله تعالى عنه أن رsuل اه صلى اه عليه وسلم qaala nabigu wuxuu yidhi fii qul huwa allahu axad suurat likhlaas nabigu wuxuu ka yidhi wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay inaha suurat likhlaas qul walle latacdil waxay u dhigantaa ulu اlqur'aan qur'aanka saddex meelood dalool bay udhigantaa saddex meelood dalool bay u dhigantaa qur'aanku waa axkaam iyo qisas iyo awsaafun lilah waa saddexdaa waaxood weeye marka la ururiyo abxaad badan baa ku jirta suuradda say ku noqotay saddex dalool qur-aanka mid u noqotay muran badan baa ku jire wadaadaabaa kutub ka qoray sheikhulislaam tamiya laba risaalo kale marka la soo ururiyo qur-aanku waa saddex waaxood wey sidiisuba min suurati alfaatixa ila suurati annaas saddex waaxood buu ka hadlaa axkaam aakharo iyo mid adduunyo waxa waa xaaraan waxa waa bannaan yahay sidaa ninkii yaala saasaa lagu samayn aakhare waxaasuu mudan adduunka sida axkaamtaa lo oo go'aamo ah ama adduun ha khusayso ama aakhare ha khusayso qisooyin dhacdooyin abuurkii bini aadamka meeshii laga yimid jin wuxuu yahay aakhare waxa dhici doona waxaan dhacaynin qisooyin ummadihii naga horreeyey iyo waxa iman doona iyo waxa la joogo qisas baa layidhadaa intaa maxaa ka soo haray tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala ninkii rabay dhen salafku inuu ilaahay tilmaamihiisa barto awaa'ilka suurat اlxadiid ha akhriyo maxaa loo yaqaansabaxbir bay dhihi jireen sabaxabir ha akhriyo suurat اlxadiid qaybaha u horeeya tobanka ayad u horaysa ha akhriyo ama shanta ayad u horeysa idan saddexdaa tiir ee qur-aanku ku dul wareegayo tiir ka mida suuradda ogu tilmaanwaxaa ogu tilmaami og waa suurat اlkhlaas qul huwa allahu axad allahu samad axad iyo samad qur-aanka meel kale ku jirto ayada kayn ma jiraan laa yuujad kama soo heli kartaan asamad meel lagu sheego qur-aanka ayada maad haysaan bal sheega laa yuujad qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad lam yakun lahu kufuan axad dhammaad iyo bilow suurad maxay noqota tilmaan ilaahay subxaan qaadire ah qur-aanku dhanna muxuu ahaa saddex tiir axkaam tilmaamo ilaahay iyo iyo qisooyin hal xubin hadday yadu la kacday aabba u noqoto maxay noqotay qur-aankaa saddex meelood dalool ulu saasay ku noqotay alaxad waxdaaniyada iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaa wa sifaatin wa afcaalan in lagu tafriido lagu gooniyeelo iyo axadu ka turjumaysaa ama samad waa awsaafu lkamaal asalkiisii weeye awsaafu lkamaal oo dhan saddex bay u laabataa sifat اlqudra iyo alghina iyo alcilmu asamad waa maxay waa almuntahi fi sudad waa nihaayat sudad wa siyaada boqorka boqornimo ay ku dhammaatay ee asagu loo baahan yahay asaguna axad aan u baahanayn baa samadka la yidhaahdaa loo baahade asagu aan baahanin ayaa asamad la yidhaahdaa axadka loo baahday asagu aan baahanina waa kuma allah idan makhluuqaad oo dhanba rabbe inay u baahan yihiin wahuwa haniyu can ilcaalamiin bay asamad kugu caddaysay axadiyana waa maxay waxdaaniya o dhan bay sifaadka rabbiga o dhan labadaas ku dul wareegaan alaxadiyatu wasamadiya fardun samad axadun samad macnahaasaa laga wadaa marka suuraddu bilaash kuma noqonin ula quraan ula quraan marka le maa tirada iyo ayaad badnaha lagama hadlay kamiyada maaha waxa laga hadlay waa kayfiyada alkamu walkayf kala barta tiro iyo taysu ma kala taqaanaan tiro iyo tay ma kala taqaanaan tiro iyo tayo waxay dhaheen soomaali laangaab ilaahay tirayar iyo tayar iskuguma daro laangaab oo dhan waxay u badan yihin waa geesiyaal waa imtixaan waa mushkilo meel fadhiya wixii laangaab maxaa yeele ilaahay waa raxiim dadka iskugu dari laangaabku haaliban waa gob weeye waa deeqsiyaal waa boqol kama leexdaan waa murtin ishood lama maro labaatan ayaga ka mida kunun bay buubsanhayaan ma dhaqaaqaan meesha tirada laga yareeyey baa tayada loo gelinhayaa intaaba habla kelee yaa rag baabay tuumi karaa daar sii socdee aan ka soo laabto waxaa suuradda ay u noqotay waxay u noqotay uludku waa xagga tayada laga hadlaya tilmaamahay bixinayso iyo nabarkay taabatay baa laga hadlaya ee xagga tirada wa fii riwaayatin inaad fahanteen ulu qur'aan baan ka wax kale kama rabo baxi kale ku jira masalada wa fii riwaayatin ana rasul sal l slam qaala liasxaabihi asxaabtiisu wuxuu ku nabigu ayacjizu axadukum midkiin wuxuu kari waayayaa an yaqra'a inuu akhriyo biul qur'aani fii leyla biulu اlqur'aani fii leyla qur'aanka saddex meelood meel inuu akhriyo habeen gudihii miyaad kari weydeen fashaqa dalika calayhim arrintaa waa ku adkatay saxaabadii fashaqa dalika calayhim hawshaasi way la yaabay nabi allo habeen kasta qur-aanka saddex meelood meel waa toban jusce reer hawleedna waa nahay waa xoogsannaa habeen walba toban jus haweenay carruurna waa joogaan xisaabo badan baa jannaba allow markeed waa ku cuslaatay inay waxay u arkeen wey maysan bilaabin waxay u arkeen inay hawsha culus tahay ra'w dalika shaaqan calayhim wa qaaluu waxay yidhaahdeen ayuna yutiiqu dalika ya rasuula nabaa low yaa awoodi habeen walba toban juson la baajinayn faqaala nabig wuxuu qul huwa allahu axad allahu samad ulu اlqur'aan oo qur'aanka ulukii akhriya suuradda akhriskeeda badiya dhuuxa oo fahma rawa اlbukhaari canhu ana rajula samica rajula yaqra'u xadiidkii abi saciid waxaa ka mida ah isaguna inuu wuxuu maqlay rajulan yaqra'u qul huwa allahu axad ninbaa wuxuu maqlay nin kaloo akhrinaya suurat اlikhlaas yuradiduha ku celcelinaya falama asbaxa markuu waa bariistay bacdu salaf hal aayad bay ku celin jireen mararka qaarkood aayad ku dhegi sayidna ibni cumar baa damca akhriyo masxaf buu kala baxay suurat lmutafiin baa u soo baxday yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin inu dhaafi waaye aayaddaasuu ku celiy waa ka dhaqaaqi waaye waa miraaday wuu baroortay masxaf isku laafay farahu ka qaaday mar dambe uu miirsaday oo galab la gaadhay ba haddana isku day inuu aqriyo habeen dhan bay ku soo jeedeen bacd alaayaat faidaa nuqira fi naaqur nin baa ku nafbaxay isagoo akhriya kow wadnuu istaagay suu ooyey falama asbaxa markuu waagu baryay jaa ilaa rasuulilah rasuulka ilahi buu u yimid lahu ninkii baa nabi maxamed hawsha u sheega asagoo saaxiibkii dacwaynaya oo nabiga ku jaadahaya wa kaana arajul ninkan warka sheegay wuxuu ahaa yataqaaluhaa mid yaraysta suuradda nabi allow xalay unbuu suuratu likhlaas ku celinaya qur-aan kale muu aqriyo ugu laabanaya faqaala rasuul rasul al wuxuu yidhi wladii nafsii biyadihi inaha latacdilu ula اqur'an may kula yaraatay suuratu ikhlaas ma in xaloo dhan ikhlaas uu celcelinhayay baad la yaabtay qur-aanka saddex meelood meel bay u dhigantaa suurat اlkhlaas raw buhaari nabigu markuu wuxuu tusa suuradda cadamadeedu tusay saxaabigii marka hore ay la yaraatay ee suurad caadi a ah moodahaya wa can abi hurata radi allahu tacaala can ana rasul fii qul huwa allahu axad inaha tacdil ulu quraan rawahu muslim suurat ikhlaas baa lahayaad waa suurad aad iyo aad u qiimo badan soomaali way taqaanay laakiin hal meel bay ku akhriyi jireen markay wardi bixinayaan keliya akhriyi jireen garan maysaa welimaa la cuni isku soo dardara meeqa kooiyo toban ikhlaas tobantoban ikhlaas toddoba usoo rida madaa al qarab qalwaa la tirin kadibna waa la xawili jiray marka lama akhriyo amwaadda bese looguma talageline waxaa ka mudan hee dadka nool akhriya suuradoo dhuuxa oo ku wardiya oo badsada ninkii qur-aanka akhrin waaya wakhti u waaya ayad ha celceliyo وcan أنس رضي الله تعالى أن رaجuلا ninbaa ninka inuu yahay qataada بن نucmaan alansaari baa loo badan yahay أna raجuلا meel ansaar qataada بن نucmaan wadaadana nin kale ku sheegeen kalum bn zahdan bay ku sheegeen hadda kor baan soo maray qaala wuxuu uhi yaa rasuul rasuulka ilaahayow inii uxibu hadihi suura suuraddan irkhaas nabi alla waa jeclahay qul huwa allahu axad weeye waan jeclahay buui qaala nabigu wuxuu ina xubbaha jacaylka aad jeceshahay suuraddaani adhalaka aljanna jannaduu ku geliyo waana ku gelin doonaa rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan warawahu lbukhaari baa xadiidka wariya fii saxiixi tacliiqan isagoon mawsuul ahayn bu isaguna wariya bal halka aan ku istaaga caawiya insha allah subxana wa tacala aclam